alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala allah wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi waslm bacd qaala alimaamu malik raximah llah wاsunaةu fi lmusaaqaati cindana anaha takun fi kuli aslin naqlin aw karmin aw zaytuunin aw rumaanin aw firsikin aw ma ashbaha dalika min alusul jaa'izu laa ba'sa bihi calى ana lirabi اlmaali nisfa hamari min dalika aw hulukahu aw rubuucahu aw aqala min dalika aw aktar yadkuru alimaamu malik fi hadihi alkalima الطريقة التي تعارف عليها الناس في المساقات والتي اعتبرها الناس سنة asunatu fi lmusaaqaati cindana annaha takunu fi kulli asli fi kulli shajar wlmaqsuudu bilasli ashajar fi kulli aslin sawaaءn kana hada alaslu naklan aw karman wa huwa shajaru alcinab aw zaytun shajar azaytuun aw tiin aw firsik wlfirsiku shajaru شجر الخوخ والخوخ نوع من الفواكه معروف شجره يسمى الفرسك أو فرسك وما أشبه ذلك من الأصول فكل أصل من الأصول يجوز عند الإمام مالك المساقات عليه والإمام الشافعي رحمه الله خص المساقات بالعنب والكرم فقط بالنخل والكرم faqaal laa tajuuzu lmusaaqaatu ila fi haadayn faqaala almalikiyatu annasu jaaa fi اnnakli wa anta qista alkarm cala annakli wagayruka wasaca alqiyaas faida maadaama anaka qista fawasic alqiyaas waquul kulu shajar yabqa asluhu wayuthmir yajuuzu fiihi musaqa qaalu jaaizu laa ba'sa bih wa huwa yarjicu ilaa ariiqati litifaaq faida itafaqa calaa ana linisfi ana lihada nisfa hamar walihada nisfa hamar yajuuz aw aqala min dalika aw akar min dalika calaa hasabi alitifaaq bayna alcaamili wa bayna saaxibi اlusuul ayb qaal jaa-izun calaa ina lirabbi lmaali nisfa sama min dalika aw hulusahu axaduhumaa yaakudu hulus walaaakharu yaakudu hulusayn aw rubucahu axaduhumaa yaakudu rubuc walaakharu halaatatu arbaac aw aqala min dalika aw akar ayb mas'ala qaala maalik wlmusaaqaatu ayda tajuuzu fi zarci idaa kharaja wastaqalla facajaza saaxibuhu can saqyihi wa camalihi wa cilaajihi falmusaaqaatu fii dalika aydan jaa'iza kadalika aydan azarcu laa yabqa lahu aslun yakhruju wa yuthmir wayantahi hada huwa zarc alqamxi adura fayaqulu alimaam malik almusaaqaatu aydan tajuuzu fi zarc kayf mataa idaa kharaja ida kharaja min alard laa yusaaqi calaa ardin jardaa baydaa walaakin idaa kharaja zarcu yusaaqi calayh ayb wastaqalla ayda wastaqalla can dukuulihi fi lmusaaqaat walusuul bal azarcu qad kharaja wastaqalla fasaaqaahu saaxibuhu calaa caamin yajuuz laakin hada almusaaqaatu fi zarci cindahu calaa xasabi adaruura ama almusaaqaat faamruha waasi sawaun kaana yacjaz aw laa yacjaz yastadiicu an yacmala fiihi aw laa yastadiicu yajuuzu fi lmusaaqaati lakin almusaaqaatu fi zarci alkhaasi laa budda cinda alimaam malik min alcajzi liannahu yaquul huna facajaza saaxibuhu saaxibu zarci can saqihi wa camalihi yani alcamal fi zarci wa cilaajihi wa huwa alcamal nafsuh wlmusaaqatu fi dalika aydan jaa'iza faida ida kana zarcu mustaqila can annakhiil walusuul yajuuzu fiihi almusaaqaatu cinda alimaami malik bishardi daruri wa ama almusaaqaatu fi lnakiil walusuul fahada laa yushtaradu fiihi aldaruuratu laa tushtaradu fiihi masألة qaala malik laa tasluxu lmusaaqaatu fi shayin min alusuuli mima taxilu fiihi lmusaaqaatu ida kana fiihi hamaru qad taaba wabadaa salaaxuhu waxalla baycuhu hada shart cinda alimaam malik yaquul xataa almusaaqaatu fi lnakiili aw fi lusuuli laa budda an yakuuna hada qabla buduwi salaaxihi yani yusalimu saaxibu lusuuli alcaamila hadihi alasjaar aw hadihi lusul walam tuhmir aw ahmarat walakin ma badaa salaaxuha mumkin lakin yaqul idaa badaa salaaxuha wa xalla baycuha wa baqiya lahu lqaطcu faqad hada laa musaaqaata fiihi intahat alcamaliya laa taxtaaj ila qaal laa tasluhu almusaaqaatu fii shayin min alusuuli mima taxilu fiihi lmusaaqaatu ida kaana fiihi hamarun qabaaba wa badaa salaaxuhu wa xalla baycuhu ama shaafici fayaqul la xataa low intahat ilaa xaddi annuduuj wa buduwi salaax baqiya fiihi camal fayumkin almusaaqaatu calayha قال وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل لكن <clears throat> إذا كان الثمر قد طاب وأراد أحدهما أن يساقي الآخر يعقد العقد من العام المقبل لأن هذا العام قد بدا صلاح أصوله ولا تحتاج إلى مساقات فإذا كان هناك طلب للمساقات فيكون من العام المقبل yabda yaktuban caqdan fi lmusaaqaati min aami lmuqbil qaala wainamaa yanbagii an yusaaqaa min alcaami almuqbil ama hada alcaam faqad intaha qaala wainamaa musaaqaatu maa qad xalla baycuhu min ahimaari ijaaratun qaal idaa kaana hunaaka musaaqaah calaa usuul qad taaba hamaruhaa hada laysa min almusaaqaati fi shay wainama huwa ijaara qaal liannahu saaqa saaxiba alasli hamaran qad badaa salaaxuhu calaa an yakfiyahu iyaahu wayajuddahu lahu an yaqdaca lahu bimanzilati danaaniir wadaraahimi yuctiihi iyaaha walaysa dalika bimusaafir faidaa saaqaahu cala usuul alatii qad badaa salaaxuhaa hada naqul laysa musaaqaatan wainamaa huwa ijaara bimathaabati maa low qaala lahu ucطika hadihi daraahim wa hadihi danaaniir calaa an tajudda lii hadihi althima qaal bimanzilati danaaniir wadaraahim yucطiihi iyaaha walaysa dalika bilmusaaqaat inama almusaaqaatu bayna an yajudda annakla ila an yatiiba hamaru wayaxila lakin إذا كانا يريدان المساقات فهذه المساقات تبدأ من قطع هذه الثمار لأن هذه كانت في العام الماضي وانتهت فإذا كانا يريدان المساقات تبدأ المساقات من حين قطع الثمار بالنسبة للعام الماضي إلى أن يصل إلى القطع في العام المقبل يجوز لهما أن يكتب عقدا بالمساقات من حين القطع إلى جداد النخل في العام القادم qaala waman saaqaa hamaran fii aslin qabla an yabduwa salaaxuhu wayaxila baycuhu fatilka musaaqaatu baycayniha jaa'iza liannahu yaraa anahu bacda nuduuji himaar laa xaajata ila musaaqaat fayaquul man saaqaa hamaran fii aslin qabla an yabdua salaaxuhu wayaxila baycuhu fatilka musaaqaatu bicayniha jaa'iza laa shay fi hadihi jaa'iza qaala malik walaa ynbaii walaa yanbagii an tusaaqa alardu albaydaa wadalika anahu yaxilu lisaaxibiha kiraa'uha bidanaaniir wadaraahim wama ashbaha dalika min alathmaani macluuma cinda alimaam malik laa tajuuzu lmusaaqaatu fi lardi albaydaa laysa fiiha usuul walaa zarc yaquul ana saaqayktuka calaa hadihi alardi albaydaa aljardaa tazracu fiiha naklan aw cinaban aw maa ashbaha dalika wma kharaja biidn illahi yakunu baynana la yakun hada la lian hada yajuuzu ida kaana saaxibu lardi yuriidu maalan yumkin an yuajiraha bidanaaniir wadarahim fayaqulu la musaaqaata fi lardi albaydaa laabuda an yakuna fiiha usuul lam tabluq ilaa xaddi nudji himaar walaa yanbaqii an tusaaqa alardu albaydaau wadalika anahu yaxilu lisaaxibiha kiraa'uha biddanaaniiri wadaraahimi wamaa ashbaha dalika min alaxmaani almacluuma ayb qaala faama aladii yucطi ardahu albaydaaa bihulufi aw arubuci mima yakhruju minha fadalika mima yadkuruhu lgarab lianna azarca yaqilu maratan wayakfuru maratan warubama halaka ra'sa fayakunu saaxibu اlardi qad taraka kira'an macluuman yasluxu lahu an yukriya ardahu bih wa akhada amra gararan la yadri ayatimu am laa fahada hadi masala rajul cindahu ardun baydaa fayaqulu liaakhar izrac hadihi alard wama kharaja minha yakunu baynana wa baynaka bihulusi aw birubu lii hulu walaka alaa huluhaan lii rubun walaka halaathatu arbaac wa hiya ardun baydaa yaqul dalika mima yadkulhu algarar limaada yaqul liana zarca yaqilu maratan wayakfuru maratan mumkin yakruj minha miatu kiis aw yakruju minha casharatu aqyam fiiha qarar wa kullu mucaamala fiiha qarar laa yajuuz qaala faama aladii yucطi ardahu albaydaءa bihulusi aw irubuci mima yakruju minha fadalika mima yadkulhu algarar wاlgarar huwa aljahaala lianna zarca yaqilu maratan wa yakfuru maratan wa rubamaa halaka ra'san rubamaa halaka maa yuzracu fiiha ra'san ayb fayakuunu saaxibu lardi qad taraka kiraan macluuman yasluxu lahu an yufriya ardahu bih wa kana yanbagii aw yajuuzu lisaaxibi alardi an yukriya ardahu bishayin macluum wa akhada amran qararan laa yadri an yatimu dalika am la hada aladiyu abjir aw yusaaqi yadkulu fii amrin fiihi qarar wajahala laa yadri hal yakruju minhu shayin aw laa yakruju minha shay hada mafhuum faidan ida kaanat ilardu baydaa laysa fiiha musaaqaat fiiha ijaab wasatati kiraaء lard wainamaa mahalu dalika mahalu rajulin ista'jara ajiran lisafari bishayin macluum nadar bihadihi اmasأala qaal mahalu dalika mahalu rajul ista'jara ajiiran yaquul anaa asta'jiruka lisafarin an saafir mac bishayin macluum ayb lisafarin bishayin macluum yaquul naxnu ana waanta nusaafiru wanaakhud hada الshayءa almacluum nutaajiru fiihi wanabiicu fi ardi illah تمشي معي ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك هذا لا يحل ولا يقول نحن نسافر بهذه الأمتعة إلى بلد من البلدان وتسافر معي وأجعل أجرتك عشر ما نربح فيه هذا إذا يجوز أن لا يربحان ويجوز أن يربحا بشيء كثير وأن يربح بشيء هذا فيه جهاد قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم هكذا عقود الإجارة أو البيوع لا بد أن يكون بشيء معلوم حتى لا يكون هناك نزاع وخصومات بين المتبايعين أو بين الأجير والمستأجر يقول laa ynbagii lirajuli an yuaajira nafsahu wanardahu wala safiinatahu ila bishayin macluum laa yazuulu ilaa kayri hada shayu laa yataxawalu ila shayin aakhar liannahu idaa aajarahu maala bicushri maa yakruju min alardi maala hada qad yaziid wayataxawalu ila shayin aakhar yakfur waqad yanqus yataxawalu ila shayin aakhar falijaaratu takunu fii shayin macluum laa yantaqilu walaa yatxawalu ilaa shayin aakhar yul laa yazuulu yani laa yantaqilu ilaa gayrihi min alqilati ila alkaharati aw alcaks qaala malik wainamaa faraqa bayna almusaaqaati fi اnnakli waalardi albayda yuriid an yufariq bayna haatayn masalatayn qaal وإنما فرق بين المساقات في النخل حيث يجوز ذلك ألا يجوز هذا؟ طيب والأرض البيضاء لا يجوز المساقات في الأرض البيضاء لا يجوز طيب ما الفرق بين المساقات في الأرض التي فيها أصول وبين المساقات في الأرض البيضاء التي ليس فيها شيء qaal ina saaxiba annakli laa yaqdiru an yabiica hamaraha xataa yabdua salaaxuha wainamaa faraqa bayna almusaaqaati fi nakli waalardi albaydaa'i ana saaxiba alnakli laa yaqdiru cala an yabiica hamaraha xataa yabdua salaaxuha fahuwa cilaa'idin mudarun ila an yastacina bishaksin yusaaqi caleyh wasaaxiba alardi yukriiha wahiya ardu baydaa laa shaya fiih ama saaxib lardi falaa xaajata bihi ila musaaqaat yumkin an yukriya min shaksin wayakud dirhaman aw dinaaran alayh almuddatu fi lmusaaqaat qaal wlmru cindana fi nakli aydan anaha tusaaqa asiniin ahalaa walrbac wa aqala min dalika wa akar wadalika aladii samictu wa kulu shayin milu dalika min alusuuli bimanzilati nakli yjuuzu fiihi liman saaqa min asiniina mil ma yjuuzu fi naqd almudda laysa maxduuda walaysat maqsuuda yusaaqi alaaa sanawaat arbaca sanawaat cashara sanawaat aw sana qaala maaliku fi lmusaaqi wa huwa saaxibu lusuul inahu laa yaakudu min saaxibihi aladii saaqaahu shayan min dahabin walaa waraqin yazdaaduhu walaa طacaamin walaa shayin min alashyaa laa yasluqu dalik yaquul ana usaaqiika fi hada alard watashtaqilu fiih wa anta qad xasalta calaa camal laakin uriiduka an taziidanii fi lmusaaqaati shayan tucطinii mia dirham mia dinaar calaa ananii wafartu laka hada alcamal almusaaqaa fima yakruju minha bihulufi aw binisfi aw birub wama cadaa dalika laa yajuuzu lisaaxibi اlusuuli an yaziida cala alcaamili shaya walaa yajuuzu lilcaamili aydan أn يزيda عlى الmالك شhيئا لأن hذا khلاaf وضع المساقات إنma المساقات معناها hذا lahu hذه المزرعة وهو la يستطيع أن يشتغل فيها lahu hذا البستان وهو la يستطيع أن يشتغل فيها ويقول آخر اsتغل واstفid wacmal fama kharaja yakunu baynana ama axaduhuma yaziidu cala alaakhar fuluusan naqdan la hada khilaafu almusaaqaat almacruuf qaala malik fi lmusaaqi inahu laa yaakudu min saaxibihi aladii saaqahu shayan min dahabin walaa waraqin yasdaaduhu walaa طacaamin walaa shayin min alashyaa laa yasnucu dalik ayb alcaks walaa ynbagii an yakuda almusaaqa min rabi lxaa'idi shayan yaziiduhu iyah wlmusaaqa huwa alcaamil kadalika ayضa alcaamil laa yajuuzu an yashtarida calaa saaxibi اlusuuli shayئa yaziiduhu calayh laa min dahabin walaa warqin walaa طacaamin walaa shayin min ashaa waziyaadatu fiihimaa waziyaadatu fiimaa baynahuma laa tasluq faidan hada huwa wadcu almusaaqaat maa yakruju minha baynahum alcaamilu shaaraka fi lcamal wa saaxibu almasracati shaaraka fi lmasracati lakin axaduhumaa laa yaziidu cala alaakhiri shaya min cindihi qaala maalik walmuqaaradatu aydan bihadihi lmanzilati laa yaslux ida dakhalat iziyaadatu fi lmusaaqaati aw almuqaaradati saarat ijaaratan liannaha idaa saarat fiiha fi hadihi lfuluus aw hadihi adanaaniir aw idaraahim taxawalat ilmusaaqaatu aw ilmuqaaradatu ilaa shayin aakhar wahuwa alijaara wamaa dakhalathu lijaaratu fainahu laa yaslxu laa yasluح لأna hada caqd آakخar laysa min ijaarati fi shay wlaa ynbagii an taqca alijaaraةu bأmri غarar laa ynbagii an yakuna caqd اlijaaraةi fiha shay min garar laa yudra an yakunu aw laa yakunu aw yaqilu aw yakfur qaala malikun fi rajuli yusaaqi rajula alarda fiha الnaklu wاlkarm aw ma yushbihu dalika min اlusuuli fatakunu fiha alarض اlbayضاء qaala maalik ida kaana albayaadu tabacan lilasli hadihi masala hiya masala atagliib maala hada cindahu bustaan fiiha nakiil fiiha tiin fiiha karn lakin fi bayn fi ma bayna bacd ashjaar ard baydaa fayuriidu an yastaqila albayaada aydan wa yusrac fiiha fayundar hal albayaadu akhar aw annakiilu akhar xataa yakuna axaduhumaa tabcan lilaakhar faida kana albayaadu akhar macnaahu musaaqaatun fi ardin bayda walaa yajuus waida kaanat annakiilu akhar wlbayaadu qaliil albayaadu taabicun linakiil fayajuuz lana ma nactabiru akar imaam malik cindahu masalau hulu ida kana hulu yuctabar wma kana duna hulu laa yuctabar qaala huna qaala malik fi rajuli yusaaqi larba fiiha annahru wاlkarb aw ma yushbihu dalika min usul fatakunu fiiha alardu lbaydaa ardu lbaydaa yuriidu an yastaqila wayazrac qaala malik ida kaana albayaadu tabacan lilasl huna alfarq ida kaana albayaadu tabacan lilasl wa kana alaslu acdama dalika waaktarahu falaa ba'sa bimusaaqaatihi liana hada albayaad yadkulu wayatabicu annakhiir wdalika an yakuna naklu athuluthayn aw akara wayakunu lbayaadu athuluth aw aqala min dalik faida kana thuluth aqal yadkulu tabacan lilmusaaqat wadalika ana albayaada xiinaidin tabacun lilasl hada mafhum ayb caksuha qaala malik waida kanat alardu baydaa fiiha naklun aw karmun aw maa yushbihu dalika min alwusuul fakana alaslu hulutha waqalla waalbayaadu huluthayn aw akdara huna alxukmu liman alxukmu liman lilbayaad alxukmu lilbayaad qaal fakana alaslu hulutha aw aqala waalbayaadu huluthayn aw akara jaaza fi dalika alkira wa xarumat fihi lmusaqaat ictibaaran lilgalaba wadalika ana min amri الnaas an yusaaqu اlasla wa fiihi اlbayaad liannahu albustaan laa yakhluu min ardin bayda faida kan albayaad qaliil yadkulu tabacan lilmusaaqa yaquul watukra alardu wa fiiha shayءu yasiiru min alasli yumkin yani waaxid yusaaqi aw yukri alarda albaydaa wa fiiha kada shajar min annaqiil uma dakra nadiir hadihi masأla qaal aw yubaac lmusxaf hadihi jaaa biha litandiir qaal aw yubaac lmusxaf aw isayf wa fiihima alxilyatu min alwariqi asayf fiihaa wariq almusxaf fiihi wariq lana bacd annaas kaanuu yuzayin almasaaxif biاdahabi aw bilfida yudiibu adahaba aw alfida wayuxallii lilmisxaf falmisxaf fii jildihi fii bacdi awraaqihi dahab aw fida yabiicu bilwarq misxaf aw sayf fiihi warq yabiicu bilwarq aw ilqiraadati aw ilkhaatam fiihima alfusuus wa hiya alashyaa alatii laysat min alwarqi fi lqilaadati aw fi lkhaatam shay aakhar maada ukra مادة أخرى أو القلادة أو الخاتم فيهما الفصوص والذهب وفيهما الذهب أيضا القلادة فيها فصوص وذهب الخاتم فيه ذهب وفصوص يضاع بالذهب هذه المسألة معروفة بمسألة ايش؟ معناه أن يباع شيء ربوي معه bishayin aakhar rabowi hal yajuuz hada tadkuruuna qisata qilaadata khaybar qilaadata khaybar laa yajuuz ida kaana maca axadi shayayni shayun aakhar laysa birabowiy wa yubaacu bishayin aakhar rabowiy laa yajuuz xataa yufsal wa yundar qadra الذهب من هذا وقدر الذهب من هذا من هذا أو قدر الفضة من هذا وقدر الفضة من هذا لا بد من الفصل وإخراج المادة التي ليست ذهبا ولا فضة من المعاملة وإلا وقعنا في الربا لكن عند الإمام مالك هنا قاعدة قال إذا كان هذا الذهب في السيف أو في المصحف أو الورق إذا كان تبعا لشيء آخر وهو alaslu sayf aw misxaf lakin fiihi shay qaliil min alwariq kana ida kana taban laa yundar laa bas yubaaca sayf alati fiiha alwariq biwariqin akhar liana hada tabc aywa qaal wlam tazl hadihi اlbuyuuc jaa'izaة ytabaayacuha اnnaasu wayabtaacuunaha walam yأti fi dalika shayء mawsuuf mawquufun calayh idaa huwa balaqahu kaana xaraaman aw qasura canhu kaana xalaalan walamru fii dalika cindana aladii camila bihi nnaasu waajaazuuhu baynahum annahu idaa kaana shayu min dalika alwariqi aw idahabi tabacan lima huwa fiihi jaaza bay wadalika an yakuuna annaslu aw ilmusxafu aw ilfusuusu qiimatuhu huluthaan alqiima lihadihi alashyaa huluthaan ثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل أيهما أكثر ها الثلثان أكثر إذن الحلية التي هي فضة ورق أو ذهب تطبع النصل أو المصحف ولا قيمة ولا تطبع فهذه القاعدة عند الإمام مالك إذا كانت هذه المادة الربوية ثلثا أو أقل لا يباع بشيء آخر ربوي ولا شيء فيه لأن هذا تبع له لكن عند الإمام أحمد والشافعي وغيرهما من أهل العلم يقولون لا لا بد من الفصل هذا لا يجوز تنتهي الله أعلم